bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالصlaaةu وaلsalaam عlى أشhrف الmursaliin nabiyina mxamed وعlى آlih وأصxaabih wman tabicahum bإxsaan وcana macahum biraxmatika ya arxam الraximiin allahuma اnfacna bma callamtana وcallimna ma ynfacuna wزidna cilma ynfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan عlayna qaala اlmuأlif raximah اllahu tacaalى wyukrahu isaalaة اlawsaakhi fi اlmasaajidi ka taqliimi aladfaari wa qasi shaaribi wa nadfi libdi walcamal wasanaa'icu kalkhiyaadati halkaa hore wuxuu soo yidhi walaa yajuusu ma bannaana ikhsaa'u lbahaa'imi xayawaanka bahaa'imta ah in la dhufaano walakayuhaa binnaari in la gubo dab lagu gubo lilwasmi sumid darteed loo gubo wa tajuusu baa bannaan xasba maa ajaznaa sidaan soo bannaynay waafiqeeda xaalo ay ku sugan tahay fii ixda riwaayatayn ee labada riwaayo ee imaamka laga soo wariyey mid halkaa wuxuu u jeedaa xayawaanka laftiisa haddii la daweynayo oo gubitaanku dawo u yahay dawadaasi waa ay bannaan tahay in xayawaanka gubid darteed haddii gubidda caafimaad ugu jiro in la gubo way bannaan tahay faslun eh, haadaa faasilun mid kala saaree weeyaan sheekhu wuxuu wa yukrahu waxaa la karaahiyeystay oo karaahe ah isaalatu lawsaakhi wasakdii in lagu zuuliyo fi lmasaajidi masaajidada in wasakh lagu zuuliyo ayaa karaahiye ah wadaalika ka taqliimi aladfaari miisaalkuna wuxuu yahay ciddiyaha in lagu guro masjidka dhexdiisa wa qasi shaaribi wa ka qasi shaaribi shaarubaha in lagu quseeyo wa natfi libdi kilkilada in lagu rifo oo qofkii isagoo hadduu doono islowsan kilkiladiisii tima ka jaro wa yukrahu waxaa la karaahiyaystaa walcamalu wa yukrahu alcamalu shaqo ayaa la karaahiyaystaa in lagu shaqaysto wa iyo sanco in wax lagu sanceeyo sanco lagu sameeyo yacnii filmasaajidi iyana waa karaahiyo oo meel maxallo camaloo lagu shaqaysanayo in masaajidada laga dhigo wadaalika shaqadii iyo sanaa'icdii kalkhiyaadati weeyaan tulliinkii dawaarkii inuu dawaar aad iska soo dhigato masaajidka dhexdiisa oo wax ku dawaariso waa la karaahayste waalkharsi kabatoliddii weeyaan kabaha iyana la dawaarinayo oo la tolayo hadday dhar ku saabsan tahana khiyaada la ydhaahdaa haddii ay kaba ku saabsan tahay tulliinkuna waxa la ydhahda haddii la doonaha laysku dawaarinaye waalxalji walkalxalji iniyo bixintii cudbiga iniyaha laga guraayey in cudbiga iniyaha laga guro ayaa la karaahiyaystaa watijaarati baayic mushtarigii oo dhan baa la karaahiyaystaa iyo wamaashaakala wixii u eg daalika wixii kaa shabbaha idaa kasura hadduu barto maagaasi waxyaabahaas hadday badan yihiin walaa yukrahu lama karaahiyaysto daalika kaa kaa lama karaahiyaysto oo ka dambe ay u noqonaysaa khiyaadada iyo idaa qalla hadduu yaryahay hadduu yaryahay milu wadaalika milu taasi waa sida raqcu thawbin maro la karto masjidka dhexdiisa oo marada meel yar kaa dalooshantay aad karato aw khasfu naclin kab in la indhalo oo kab indhisha loo sameeyo lama karaahaysto aw tashriikuha la indhalo idanqadaca hadduu go'o shicsuha indhasheeda ay go'do salada sheekhu ka hadlayaa waa masaajidadii masaajidda waa yacni guryihii ilaahay buyuutullah waana meel loo dhisay waxa weeyaan aakhiro iyo cibaado in loo dhisay weeyaan marka waxa weeyaan in la ilaaliyo weeyaan oo la nadaafadeeyo oo la dhiso saas ayaa laynaamray nadaafaddeeda iyo dahaaradeeda iyo dhismaheeda iyo camrideeda ayaynu ma'muurin ku nahay saa daraaddeed waa in nadaafadda la ilaaliyaa marka waxyaabihii wasakhda ahaa sida cidiyihii la guraya iyo shaarubo iyo timaha kilkilada iyo waxaasuu sheikhu ka miaaliyey masaajidada waa la ilaalinaya oo wasakhda waa laga ilaalinaya waa intaasun ujeeddadu sheekh ibnu taymiya raximah tacaala waxa uu ku yidhi fataawihiisa wlmasjidu yusaanu xataa cali lqadaati allatii fi lcayni wlmasjidu masjidka yusaanu waa la ilaalinayaa xataa cali lqadaati xataa saxarka allatii saxarkaasoo fil cayni isha kaaga jira haddaad iska soo saarto masaajidka ku tuuri mayse mujalladka maaragtay labaaaatanaad ee fataawihiisa ayay ku taallaa safxadda markaa dee waqaayo isha waa la garanayaa saxarka gala waa wax iskaba yare yani wuxuu sheekhu u jeedaa aad iyo aad iyo aad ayaa loo ilaalinaya masaajidada oo loo ilaalinaya saa daraaddeed waxaa habboon dadkii marka ay iminka dee soo gelayaan masaajidda soo gelayaan kabahoodii inay eegaan kabahoodii inay eegaan marka wixii adaa iyo dhibaato ku sugan inay ka soo tirtiraan oo gogolna waa taallaayo ilaa boodhkii ay soo hufaan oo boodhkii aanay masaajkii soo gelinin oo aanay waxyaabo maaragtay xaarqaaddu ay sidato aanay masaajkii soo gelinin masaajidka in la eego weeyaan masaladaas masaajidaas ka hadlaysaayo masaajida ina hadihi almasaajida laa yasluxu fiiha shayun min qadar innaas waxyaabaha wasakda ah masaajidada uma suubana sida nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam wainamaa hiya lidikri illaahi wasalaati wa qiraa'ati alqur'aan waxaa loo dhisay masaajidada dikriga ilaahay iyo salaadda iyo qur'aan aan akhriska iyo cilmi barashada iyo duruusta iyo muxaadaraadka waa kuwaa shaqadoodii weeyaan ma aha in wax kale iyo meel lagu sheekaysto in laga dhigto maaha meel lagu qayluushado oo layska harsado maalintii in laga dhigto maaha saasuu imaam axmed yidhi laa yajcaluhu maqiilan walaa mabiitan meel habeenkii laysaga hoydo oo dadku ay isaga hoydaan oo usoo hordo doontaan ama maalintii suuqa ka yimaadaan isaga soo hordo doontaan ma aha asalkii waxaa u ah wixii daruura ku qabsata mooyaane masaajidada dikriga ilaahay iyo salaada iyo qira'at lqur'aan saas ayaa u asala walcamalu camalka ayaa la karaahiyaystaa shaqo iyo wasanaa'icu way isku undhow yihiin waa xirfadaha un waxaan inagu xirfadahan inaahno masaajidkii laguma qabsan karo weeyaan wadalika kalqiyaadati tulliinkii weeyaan aad dharkii iskaga dawaarsato iyo walkharzi kabti aad ku tolato ku dawaarsato walxalji xaljigu waxa weeyaan bahalka cudbiga la ydhaahdo wuxuu leeyahay ininya yaryar taquulu xalajtu lqutna xaljan min baabi daraba weeyaan yaxliju xalaja yaxliju markaa eh, xaliij baa la odhanaya marka laga saaro inyahana ama maxluuj baa la odhanaya marka qoriga yar saarana mixlaj baa la yahdaa isagana adigu midhaha yar iniyahar yar ee qudniga ku dhex jira kasaaridiisa weeyaan taas ayaa la yidhahda xalji la ydhahdaa iniyaha laga guro maaragta badan haddaa cudbiga aragteen marka in cudbigii iniyihii lagaga guro wa tijaarati halkaa wa nijaarati baa kutubahan qaar qorayaano wanijaartaadayn ku bedeleen nuun iyadana waa alwaax iyo dee qorigii iyo khashabkii iyo lagu jexjeexdo labada kelmadoodna waa isu eegihiin iyo wamaa shaakala daalika wixii sidaa aweeg idaa kaura haddii uu badan yahay markaa masaajidadii waxaa loo dhisay aakhira ayaa loo dhisay shaqadana shaqadii lagu qaban jiray suuqa weeyaan aswaaq lidunya suuqyada adduunyada ayaa loo dhistay masaajidadana aakhira loo dhisay marka likullin ma khusisa lahu likullin maa khusisa lahu wax walba wixii shaqadii loogu talagalay in lagu qabto weeyaan ee maxaan ku dhahdaa ma aha in maaragtay lala soo doonto marka axaadiidta ku soo aroortay nebiga calayh isalaatu wasalaam waa kii yidhi idaa ra'aytum man yabiicu ow yabtaacu fi lmasjidi faquuluu laa arbax allaahu tijaarataka idaa ra'aytum haddii aragtaan man yabiicu mid wax ku iibinaya aw yabtaacu wax ku iibsanaya oo isagu soo shiraysanaya filmasjidi masaajka gudihiisa waquulu waxaa ku tidhaahdaan laa arbax allaahu tijaaratka faa'iide alla kaama siiyo ganacsigaaga iyo beenushtarigaaga tirmidi iyo nase iyo culimo kalea werisay sanadkiisa waxaa ku jireen haddana culimmadu way deliishadeen waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi oo ka sugnaatay inuu nahiyey wuxuu nahiyey in wax lagu iibsado masjidka gudihiisa nahaa can ishraa'i walbayci fi lmasjidi ana rasuula lahi sal alay wasalam ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam nahaa can ishraa'i walbayci marka dee alaabtani waa baayic mushtar alcamalu wasanaa'icu iyo waxyaabahaasi waa baayic mushtarka shaqadiisii weeyaan markaa ma bannaana walaa yukrahu lama karaahaysto daalika kaa idaa qalla hadduu yar yahay milu raqci thawbin qof maradii masaajidka iska jira ayaaba maradii ka jeexantay maradiiu dee ku tukanaya cawrada ku qarsanayay ayaaba ka jeexantay irbadiina dee wuu iska sitaa dee wuu iska tolan wuu kabi wuu karan raqaca yarqacu waxa weeyaan wuu karay weyaan somali waxay noqonaysaa wuu karay raqaca yarqacu wuu karay meel go'aanoo maradii ka go'an ayuu karin yar saaray ow khasfi naclin ama kabtii ayuu indhalaystay maaragtay ayuu isna kartay weyaan ow khasfi naclin kabtiibuu kartay oo waxa wey iyadoo kariin meel ka waxaysantay ayuu karay fahuwa khasaafun waa yahay ow tashriikuhaa wuu indhaleeyey kabaha hore far suulka la odhan jiray ee suulasha maaragtay halka gasha ayaa shicsi la yidhaahdaa ama shiraak la yidhahda shiraaku naclihi waa halkaay rasuulka ee farta la geliyo ee ay suunka kale iyo iska haystaan halkaasaa shiraak la yidhahdaa marka tashriik buu sameeyeyoo w maxaan ku dha idanqadaca markuu goo shiicsuhaa indhasheedu ay go'do intaa yar shaqooyinka yariir waa la iska ogolyahay marka madhabtay hadda waxay ku dhisan tahay madhab alxanaabila qowlka ah haddee uu sheegay ibnu caqiil raximahullah oo xanaabilada kalena markay soo guriyeen waxay dhahdeen wahuwa acdalu laqwaali arrimaha inta yar in la ogol yahay masaajidka in lagu qabsado mara yar oo meel ka jeexan la karto kabta oo indhashu kaa gasho la yar karto intaas karaahiye ma aho way bannaanta wixii ka waaweyn baan la ogolayn marka guud ahaanuun waa nadaafadda masaajidka unbay ka hadlaysaa faslun <clears throat> aadaa kanina faasilun weeyaan kii kala saaray weeyaan bayna maamada wa maaseyati qaala raximahu llahu tacaala wa biru lwaalidayni <clears throat> labada waalid in loo samafalaa waajibin waa waajib labada waalid in loo samafalaa waa waajib wuxuu idhi sheekhu su'ila alimaamu imaamkii baa la weydiiyey axmedu axmed ahaa radiallahu canhu buu isticmaalaya laakiin raximah llah waa ka fiican waxaa la weydiiyey can biri lwaalidayni labada waalid samafalkoodu a fardun huwa ma faral baa faqaala waxau ihi imaamkii raximahullah laa aquulu fardun anigu faral odhan maayo walaakinahu waajibun laakiin waa waajib marka sidaas ayaa ayaa maaragtay imaamka laga soo guuriyey wuxuu sheekhu yidhi walaa yajuusu ma bannaana daacatuhumaa in lagu adeeco fii macsiyati illaahi ilaahay wax lagu caasiyayo in lagu adeeco ma bannaana nasa calayhi waxaa caddeeyey nasa waa caddeeyey calayhi imaamka imaam axmed baa caddeeyey kadalika xaalu si ay yahay arrintu ay tahay sidaasaa imaamku u caddeeyey waa liqowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga qowlkiisa ayaa imaamku cuskaday uu yidhi nebigu laa daacata limakhluuqin makhluuq lagu addeeci maayo fii macsiyati illaahi tacaala laa aacata fii macsiyat illaah ay xadiisku ahaa inama daacatu fi lmacruuf ayib masaladan halkan waa masalo weyno aadaabta kuwa ugu muhiimsan ayuu sheekhu halkan kaga hadlayaa oo waa biri birulwaalidiinkii weeyaan birulwaalideynkuna waxa weeyaan waa samafalkii labada waalid marka taa waa layska garanayaa allaahu tabaaraka wa tacaala cadama xaqa alwaalideyn labada waaliday xaqooda waa weyneeyey oo ilaahay marka u amray cibaadadiisa in isaga la caabudo iyo tawxiidkiisa markuu amray waxa uu ku xejiyey in loo sabafalo labada waalid soo maa waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wa bilwaalidayni ixsaana markuu rabbi uu subxaana wa tacaala uu xukmay oo amray oo sheegay in isaga mooyaane cid kale aan la caabudin ayuu yidhi waalidiintana u ixsaan sameeye wacbud walaa tushrikuu bihi shayan wabilwaalidayn ixsaana waatay aayad kalena ay ahayd marka ilaahay tabaaraka wa tacala xaqooda saas u weyneeyey saasoo kale shukrinaqa ilaahay in ilaahay loo shukri noqo wuxuu ku xejiyey shukrinaqooda an ishkur lii waliwaalidayka aniga ii shugri naq iyo labadaada waali waxaa dembiyada waaweyn akbarulkabaa'irka waxa uu ka dhigay cuquuqulwaalideynka oo markuu nebigu tirinayo eh, calayhi salaatu wasalaam ee uu yidhi maaragta alaa unabiyukum biakbar alkabaa'ir saxaabada ay yidhahan qulnaa yaa balaa yaa rasuul allah wuxuu yidhi al ishraaku billaah wa cuquuq labada waalid shirkiga waxaa ku xiga labada waalid oo maaragtay caaq lagu noqdo oo aan loo samafalin samafalka labada waalid waxay ka fidli badan yihiin jihaadka xadiidkii waxaa sheegaya cabdullaahi ibni mascuud miyuu ahaa waxa uu yidhi sa'altu nabiya sala allah alay wasalam ayul axabu ila allah acmaasha qofka bini aadamkaahi ku cibaadaysanayo rasuul allow keebaa ilaahay ugu jecel yahay qaala asalaatu calaa waqtiha qultu uma ayun qaala biru lwaalidayni waxaa ku xiga labada waalid oo loo samafalo qaala uma ayun qaala aljihaadu fii sabiili illaah marka labada waalid in loo samafalaa aad iyo aad iyo aad ayay diinta meel weyn ugaga taalaa ku muteenna waa la garanayaa dee waa sababulwujuud kuwii adiga maaragtay ku keenay bini aadamku inuu sii socdo sii tarmo xikmadda ilaahay ay socoto keenay ila qof kasta aduu iska raaxaysan laha halkaa iska joogo iska raaxaysan lahaa oo un caruur iyo hawshiisa iyo baddaaba aanu galeen dee way u bannaanta laakiin xikmad baa ku jirta biniaadamka inay tarmaan tarantiina hawl baa ku jirta qofkaagan iminka halkan soo fadhiya ee iska fiican ee quruxda badani wixii lagaa soo maray miyaad ogtahay markaad weynaatunbaa dee dareemi doontaa marka waxa weeyaan weliba hooyadii dee ay xaqa dheeraadka lahayd ee caloosha maaragtay ya wasayna alinsaana biwaalidayhi xamalatu ummuhu kurhan wa wadacatu kurhan uurkii dhibbayintii ay sagaalkii bilood way kuu adkaysanaysa ilaa wiliceedii laga soo bilaabo ilaa ay umulayso umushiibaa ka sii daran wadciga iyo foosha marka dambe nuujinta marka dambe soo jeedka dee waa wax layska garanaya waxaas tilmaan uma baahne adaaba arkaba waxa waxaweyaan u taalla saas daraaddeed bay hooyadii saddex jeer ay xaq weyntay oo markii nebigu la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam man axaqu nnaasi bixusni saxaabati yaa dadka ugu mudan rasuul allow inaannu si wanaagsan ula dhaqanno qaala ummak uma ummak uma ummak saddex jeer buu yidhi ummak markaa boqolkiiba shan iyo toddobaatan buu iyada siiyey boqolkiiba shan iyo toddobaatan ayuu xuquuqdii siiyey shan iyo labaatanka soo hadhayna muxuu siiyey wuxuu siiyey aabbaha uma ummaka markay afraad buu yidhi sidaa daraaddeed waxaanay gaaladu ay yidhaahdaan um, xuquuqda dumarka iyo sheekada ay wadaan kolbay halka gaadhsiinayaan maaragtay islaamku gaadhsiiyey kala ma gaadhsiin karaan boqolkiiba bay maraysaa hooyadii xaggee ka gaadhsiinaya marka <coughs> waxa weeyaan aad iyo aad iyo aad ayaa xaqoodaas u weyn yahay ilaa iyo shaqadii ilaa iyo dhibtii ilaa iyo maaragtay wixii raadintii ma garanaysaa marka wax alla wixii waalidka dhibaya in lagula kaco ma bannaana sheekhu waxa uu yidhi waxaa la weydiiyey can biri lwaalidiina afardun ah huwa ma faral baa fa qaala markaasuu yidhi fardun faral odhan maayo walaakinahu waajibun in fard iyo waajib la kala saaro waxaa culimmada ka caanbaxday inay yihiin axnaafta abu xaniife iyo raggiisa ayaa farad wixii kitaabka ku sugnaadayna waxay dhahdaan waa fardun wixii sunnada ku sugnaadayna waxay dhahdaan waa waajib ama sunna aan ahayn laakiin imaam axmedna waxay noqonaysaa inuu markaa isaga laftiisa laba riwaayo leeyahayo faradka uu yaqaano wixii kitaabku uu sheegay sunnadana wixii sunnadu ay sheegtayna waajib odhanayo laakiin kolleyba hadal bay geliyeen culimmadu oo shaki ma laha sidaana waa laga soo guriyey imaamka oo alaadaabu sharciya waxaa ku yimi ibnu muflix xadiii abu hurayra ah, waxaan leeyahay waxaa la weydiiyey imaamka imaam axmed waxaa la weydiiyey wuxuu ii maymuni sheekh la yidhaahdo annahu qaala qultu liabi cabdilaah abi cabdilah axmed maxambal baan ku idhi kaana shaaficiyu yaquulu biru lwaalidayn fardun birwaalidiinka waa farad qaala wuxuu yidhi laa adri garan maayo qultu famaalikun maalikna wuxuu yidhi saasoo kale birulwaalidiinka waa fardi qaala wuxu yidhi laa adri qultu taclam axadan qaala fardun haa maya ma ogi imaamu shaafici inuu yidhi macnaha waa faral bay noqonaysaa hadalka imaamu maaliki ma yidhi haddaa qaala laa adri buu yidhi qultu taclamu axadan qaala fardun qaala laa ma garanayo cid faral ku sheegtay qultu maa taquulu anta fardun adiguna faral odhan maysid qaala fardun haakada sidaa anigu faral odhan maayo walaakin aquulu waajibun maa lam yakun macsiyata waa waajib baan odhanaya buui marka ama faral ku sheeg ama waajib ku sheegoo waa un waajib ama waa faral daacada wixii aan macsiyo ahayn waalidiinta in lagu adeeca culimmaduna waa kala ablaableeyenoo wixii waajiba ah hadday ku faraan ee horeba waajib ilaahay u waajibiyey dee waajibkiinbaa kugu silama laabmi wax xaaraanahoo ilaahayba xaaraameeyey hadday kudhaahdaan ka tagnaa waajibkii inaad ka tagto unbaa kugu sii waajiba waxay idhahdeen culimmadu shay mustaxab ah haddii waalidku ku amro marka horeba sunno ahaana waajib buu kugu noqonayaa amarkooda inaad fuliso shay makruuha hadday kudhahdaan ka tagnaa waajib bay kugu noqonayaa shayga mubaaxa wixii mubaaxa ah laakiin khilaaf bay culimmadu ayay ka qabaan oo shaygii mubaaxa ahaa ma lagu addeecayaa waalidka culimmadu waxay yidhaahdeen qaacida ahaan waalidka waxaa lagu addeecayaa wixii maaragtay mubaax ah oo dani ugu jirto ana alwaalida yutaacu fii ma kaana lilwaalidi fiihi nafcun wa qaradun saxiix wixii faa'iida ugu jirto oo ujeeddo saxa ka leeyahay ujeeddad adduunyo ujeeddo diineed uu ka leeyahay baa lagu addaacayaa walaa darara cala alwelad markaa dhibaatona aan ku ahayn inanka oo yani xikaayaad fara badan mashaayikhda laga soo wariyey matalan xajkii waajibka ah hadduu ku yidhaaha xajiyin dee u joojin mayse soonkii iyo salaadii dee u joojin mayse culimmadu waxay idhaahdeen kii kale ee sunnaha ahaa hadduu kudhaahdo sunnaha samayna aniga ii shaqeeye adigu waa tukanaysaa laakiin mudaaraad baad kula dhaqmaysaa had jeer hooyada maslixaad w iska maslaxaysaa hooyada ee aabbaha wax sunana hadday kudhaahdaan ka tag laakiin ka tegi mayse wax shubaha hadday kudhaahdaan samay waad ka tegaysaa laakiin mudaaraad iyo maslixaad baad kula dhaqmaysaa oo kaga tegaysa iska dhufan mayse xajkii sunna ahaa way kaa baajin karayaan safaradii mubaaxa ahaa way kaa baajin karayaan markaa haddii waxaan aan dhibaata ugu jirin waladka oo aanay dhibaato ku ahayn waalidkana uu dan ka leeyahay saxiixa waa lagu addeecayaa miaal ahaan low <clears throat> amarahu abuuhu bialaaqi zawjatihi aabbabaa wuxuu amray inuu xaaska furo naagta u qabo ninku inanku uu furo walaysa lilwaalidi qaradun fii dalik taana ujeeddo kama laha oo ujeeddo markaa ugu jirtaa ma jirto ma lagu addeecayaa imaam axmed baa la weydiiyey oo haddii ujeeddo diini horta ugu jirto waa lagu addeecayaa taana xadiidkii maaragtay uu wariyey laga wariyey an cabdulaahi bni cumar radi allahu canhuma oo abu daa'uud uu wariyey iyo kayrkii qaala waxau yidhi cabdulaahi ibnu cumar kaana taxtii imra'atun uxibuhaa waxaan qabay buu yidhi gabadh ama xaas aan jecelahay baan qabay buu yidhi wa kaana cumaru yakrahuhaa aabbahay cumarna radia allaahu canhu waan ma jeclayn wuu nici jiray gabadha faataytu rasuul allaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baan u tegayoo faqultu waxaan ku yidhi ina taxtii imra'atan uxibuhaa nebi allah waxaan qabaa wa inna abii yaamurunii bitalaaqiha aabbahayna wuxuu amrayaa inaan furo fa qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam adic abaaka aabbaha adic aabbaha adic oo fur buu ku yidhi dabadeedna imaam axmed raximahu llahu nin baa u yimi waqad ata alimaama axmada rajulun nin baa u yimi faqaala ina imraatii ina wa aabii ya'muruunii bialaaqiha aabbahayna wuxuu amrayaa inaan furo fa qaala lahu limaamu axmed imaamkii wuxuu ku yidhi laa tudic abaaka aabbaha adiici naagtaada niyow iska hayso waxbaha iska furin fa qaala arajulu alaysa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam amara bna cumara an yudiica cumara fii tadliiqi zawjatih oo rasuulka ilaahay miyaanu amrin cabdulaahi bni cumar aabbihii cumar inuu ku adeeco oo xaaskiisa furo wa qaala alimaamu axmed in kaana abuuka mila cumara fadalliqha hadduu aabbaha cumar oo kale yahay ee fur yacnii waxaa hadalku u dhacayaa cumar waxa uu ku diidayey waxa weeyaan alcallaha mutahamatun fii diiniha waxaa laga yaaba xagga diinta inuu ku nacaayey ama akhlaaq kale oo iyana dee aan diin ahaan ku fiicnayn oo matalan naag carab dheer oo saliidatu lisaan ah iyo wax la mida inay ahayd adigu ujeeddo sax inuu waalidku ka lahaa ayaa laga yaabaa laakiin de hadduu aabbaha iyo hooyadaaba ay iska sannifaan gabadhii gurigii joogto fiican oo adiga iyo ubadkeeda iyo saygeeda iyo waalidkaba u fiican hadday haddana iska sannifaan wuxuuna ku sannifeene oo ujeeddo aanay ka lahayn sax ah dee markaa la furi maayo ilaa dhib baa ka soo gaadhaysa carruurtiibaa yani waalidkii iyo markay kala tagaan dee meeshii dhib baa ka imanaysa marka waa inuu yahay qofkii qof wax qiimayn karaya aabbuhu oo aabbo intuu iska soo murqaamo hadhuu ku idhaahdo taa ka kaxay guriga dee saa taasu sax maaha marka adigu e, daabit ahaan waxaa ugu dhow in la yidhaahdo wixii waalidka waxaa lagu addeecayaa wixii maaragtay dee e, mubaax ah ee faa'iida ugu jirto lana dhibi maayo lana dhibi maayo oo birulwaalideynka waxa weeyaan inaanad dhibin waalidka qawlan wa ficlan waa inaanu kaa soo fulin wax waalidku dhibsado wax muruga ku rida wax kaga oohiya hooyo ooyeysa maaragtay weligeed oo ilmaheedii ka ooyeysa haadee hadduu tahriibay oo eh, kuwii eh, magafihii intay cod ka soo duubeen isagoo marba lagu dhufanayo uu dig marka laga siiyo hooyadiina weeshii ma garanaysaa ka ka waran waa koowaad weeyaan waa alibnikaarka koowaad weeyaanoo dee waa hooyadii wuu kaga ooyey marka iyana marba way qanjiidhanayaanoo intay iska ohi yidhahdaan bay waxaa kusoo dhufanayaan xaasaa kulle magaalada ku jiraan <clears throat> qaala raximah llahu tacaala waa biri labada waalid samafalka loo samafalayaa waajibun waa waajib su'ila alimaamu imaamkii baa la weydiiyey axmedu raximahullaah can biri lwaalidayni birilwaalidaynka a fardun huwa ma faral baa fa qaala waxau ihi laa aquulu fardun faral odhan maayo walaakinahu waajibun marka waana cinda aljumhuur faral iyo waajib waa isku mid walaa yajuusu ma bannaano daacatuhumaa in la adeeco waalidka lagu adeeco fii macsiyat illaahi wax ilaahay macsiyadiisa ah in lagu adeeco taas iyadu ma bannaana cala almari lmuslim asamcu wadaaca fii ma axaba wakariha ilaa an yu'mara bimacsiya ama madaxi ha ku amarto oo weliil amarka muslimiintu ha ku amro ama weli khaas oo aabbaha oo kale ha ku amree ku adeeci maysid macsiyo fain umira bimacsiyati falaa samca walaa aaca qaala sala allahu alayh wasalam laa inama daacatu fi lmacruuf kadalika nasa calayhi waa u caddeeyey liqowli nabiy sal sl laa daacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq laftigaas kolley ayib waxbaa ka si ah qaala raximah llahu tacaala wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaquula inuu yidhaahdo cinda nuhuudi kicitaanka ha mid baan ka boode ha wayukrahu waxaa la karaahiyaystaa faslun wa wayugrahu waxaa karaahiyaa waa karaahiyo altikaa'u cuskasho calaa yusra yadayhi labadiisa gacmood tabadixaad inuu cuskado min waraa'i dahrihi xagga dhabarka ka cuskado waa karaahiyo oo intuu gacanta bidixda xagga dambe calaacasheeda dhigto uu dabeedna saa u cuskado oo ku tiirsado keligeed wa yugrahu waxaa la karaahaystaa aljuluusu fadhi baa la karaahaystaa bayna shamsi qoraxda iyo wadilli hooska dhexdooda la fadhiisto masalada hore waxaa weeyaan yukrahu alibtikaau aadaabtii buu ka hadlaayey cuskad baa in la cuskado lagu dangigsado calaa yusraa yadayhi labadiisa gacmood ta bidixda ah min waraa'i dahri xagga dhabarkiisa lagaga cuskado taas asalka masaladaas waxa weeyaan walaslu fii hada maa rawaahu camr ibnu shariid ibnu suwayd can abiihi qaala waxau yihi mara bii annabiyu sala allahu alayh wasalam wa ana jaalisun haakada waxa ay soo maray buu yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam anigoo fadhiya haakadaa sidaas manaa sidii buu ishaarayaa waqad wadactu yadii alyusraa waxaan dhulka dhigay gacantayda bidix wataka'tu waxaan cuskaday calaa ilyati yadii ilyadu waxaa weyaan waa halkaa jilicsan ee ilyatulyad halkaas suulka hal yar burucdaa wey halkaa yar burucdaa ayaan cuskaday oo aan maaragtay aan dhulka dhigay intaan xagga dambe iska mariyey fa qaala waxa uu yidhi sala allahu calayh wasalama ataqcudu ma fadhiisanaysaa qicdat almaqduubi calayhim kuwa loo cadhooday ee ilaahay u cadhooday fadhigoodii oo kale miyaad u fadhiisanaysaa rawaahu axmed wa abu daawuud waayruhuma marka xadiikaas waxaa laga maaragtay xagga sanad ahaan waxbaa laga sheegaa laakiin waxau leeyahay shawaahid fara badan ayuu leeyahay waxaana uu nahiyeeyaa oo qicdatulmaqduubi calayhim ku sheegay yuhuudda fadhiga noocaasa ee gacanta bidix oo qura inta xagga dambe la marsado in lagu la cuskado oo dhabarka la marsado culimmadu markaa waxay isku qabteen ma salaaday khaas ku tahay oo riwaayaadka qaar baa sheegayay salaadda mise waxa weeyaan waa caam waa caam oo waa mar kastaba culammada qaar waxay ku khaas yeeleen salaadda inay jalsada noocaasa ama fadhiga noocaasa ay salaadda ku khaas tahay oo culimmadii ugu dambaysana ay ahaayeen raximahumullah waaweynaa imaam alimaam sheikh alalbani raximah allahu waxa uu isagu leeyahay salaadda ayay jilsadaasi ku khaastahay nahyigaas in gacanta bidix xag dambe la marsado oo lagu cuskado sababtuna waxa weeyaan buu leeyahay dee qofkii waxa la rabaa ama inuu taagan yahay ama inuu fadhiyo ayaa shuruudii ka mida ah salaadda marka hadduu qofku sidaa u cuskado dee ma fadhiye yuctabaru mudajican nin jiifuu noqonaya gacantiisa hadduu intuu dib rido uu gacanta bidix cuskado ama gacmahaba dee saa dambe u cuskado qof mudajica buu noqonaya jaalis ma noqonaayo istaaggiina iska baddaa hadduu gidaarka ku tiirsado oo dee waxa weyaan wuxuu noqonayaa qaa'im ma aha wuxuu noqonayaa markaa mid aan qiyaamkii u xasilin buu noqonaya saas daraaddeed isagu wuxuu dooranayaa iyo culimo kale inay salaada ku khaas tahay buu dooranaya markuu majmuuc riwaayaadka isu geeyey culimo badan oo kalena waxay dooranayaan inay caam tahay jirsadaas xataa masjidka marka saa la fadhiyo inaan gacantaa bidix keligeed la cuskan karin oo xagga dambe la dhigan karin qolooyinka sidaa rajaxayna waxaa ka mid ah allajnu daa'ima oo isku dhan sheekh ibnu baaz iyo sheekh ibnu cuthaymiin iyo culimmadaas mucaasiriinta iyana waaweynaa saas bay rajaxeen waxay idhaahdeen jalsadaasi waa mutlaq oo qaabkaa in loo fadhiistaahu waa mamnuuc weeyaan bay idhahdeen almaqduubi calayhim waa garanaysaa anoo tafsiir ulfaatixa buu ku yimi oo waxa weeyaan yuhuudda waa yuhuuddaasaa u fadhiista marka waa yukrahu litikaau cuskasha ayaa la karaahiyaystay calaa isra yadayhi labadiisa gacmood tabidxaad uu cuskado qofkii min waraa'i dahrihi xagga dhabarkiisa wa yukrahu waxaa la karaahiyaystay aljuluusu in la fadhiisto bayna shamsi qoraxda iyo wadilli taana waxaa ku timi axaadii baa ku timioo bayna adilli wadaxi ama wadixi iyaduna waa karaahiyo sababta loo karaahiyesanayana waxaa weeye shaydaankaaba loo nisbeeyo shaydaanka ayaa loo nisbeeyey cadaalad darrana way ku jirtaayo jidhkaagii oo dhinacna hadh joogo dhinacna qorax joogo dhinaca qoraxdu dee wuu kululaanayaa dhinacan hadhkuna waa qabowye marka isuma dheeli tirid midba xataa misaajkaagu isku mid maa fadhigiina waxaa la mid ah haddaad badhna markaad dee hurdo xataa haddaad madaxana la gasho geedka lugihii inta dambena ay qoraxda yaalliin waa sidaas oo kale markaad xataa hurido ama taagan tahay ama aad fadhido waa isku mid juluus um maaha marka culimmadu waxay dhahdeen isku mid weeyaan marka qaybna inay qorax fadhiisato qoraxna ah, qaybna ay hadhka soo gasho sidaasi waxa weeyaan manhi weeyaan waxaana yani arrintaas u asal ah min xadiidi abi hurayra radi canhu an nabiya sal l slam qaala kaana ida axadukum fi shamsi filfeyi faqalasa canhu dilu oo harhku ka tago wa saara bacduhu fi shamsi wa bacduhu fi dili falyaqum ha kaco rawaaha abu marka amarkaas ayaa jiraoo markii harhka yacni waa in cadaalad loo sameeya waxa weeyaan jidhkaaga qaala raximah llahu tacaala faslun wa yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaquula inuu yidhaahdo qofkii muslimka ahaa cinda alnahuudi kicidda min almajlisi fadhiga markuu ka kacaayo subxaanaka allaahumma wabixamdika subxaanaka ey tasdiihan laka xumo ka hufnaantaada allow xumo waad ka hufan tahay saas baan ictiqaadinaya waabaad ka hufan tahay allaahumma allahayow yaa allaah wabixamdika xaal aan mahadintaadana ku dheehaanahay waxaan maaragtay ku nasahayaa anoo ku mahadinayana laa ilaaha ilaa anta laa ilaaha xaqun ilaa anta ilaah xaqnimo lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane astakfiruka dembidhaaf baan ku weydiisanayaa wa atuubu ilayka waana kuu soo noqonayaaoo dembiyadii aan sameeyey waa kaaga toobid keenayaa fa hiya sidaasi hadduu yidhaahdo kafaarat lmajlisi majliska dembidhaafkiisii weeyaan wa yukrahu waxaa la karahaystaa aljuluusu fadhi fii dilli lmanaarati manaaradda hadhkeeda in la hoos fadhiisto wa kansil beyti guriga in lagu fiiqo bilkhirqati maro urbuafwan wa yukrahu ljuluusu dhe fii dili lmanaarati wa kansulbeyti wa yukrahu waxaa la karaahaystaa kansulbeyti guriga fiiqitaankiisi bilkhirqati maro lagu fiiqo wa shurbu baa la karaahaystaa cabitaan min ulmati linaay weelku halka uu ka jaban yahay in laga cabo ayaa la karaahaystaa fahaadihi taani jumlatu min aladaabi weeyaan ayib markaa waxau ihi sheekhu wayustaxabu waxaa la suneeyaa an yaquula inuu yidhaahdo cinda nuhuudi kicitaanka agtiisa min almajlisi subxaanaka allaahumma bixamdika in la yidhaahdo oo dikrigaa la akhriyo marka xadiidkii waa kii ahaa qofkiin haddii uu meel fadhiisto waa kaura laqaduhu oo hadalkiisu oo oh, dee qof hadduu doono ama hadlayaa ama wuu doodayaayo wuxuun ka tagtagaan hadalla ay ka tagtagaan ha yidhaahdo hadalka ha yidhaahdo subxaanak allaahuma wabixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk waxaana lagu fasiraya saynu tafsiirka ku soo marnay aakhirka suuradda maaragtay suuratu duur wasbir lixukmi rabbika fa inaka biacyunina wasabbix bixamdi rabbika xiina taquum ha tasbiixso marka aad kacayso oo yani markaad kacayso marna yani salaadda markaad u kacayso subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha anta astaqfir markaad maaragtay salaadda u kacayso oo aad ducaa liftitaax aad maaragtay aad samaynayso subxaanaka allahuma bixamdika watabaaraka smuka watacaala jadduka walaa ilaaha hayruka ducaa liftitaaxi saadhe ama habeenkii marka aad hurdada ka kacdo yani subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaha ila allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila bilah qofkii sidaa idh manta caara min alleil amase waxa weyaan xiina taquumu min majlisika majlis waxyaabahi lagu fasira bay ka mid tahayoo waxaad tidhaahdaa subxaanaka allaahumma wa bixamdika dheh oo fadhiga had iyo jeer meelaad fadhido ku khatim haddaad ku khatinto waxay waxa weeyaan haddii aad khayr ku haysayna waxay noqonaysaa maxaanku shaambad sida sheekheena marki dhaw darsi markuu khatimayey wuu shaambadeeyey khayrkii buu shaambadeeyo shaambad ku dhuftay haddii aad dembi kaga hadashay meeshana waxa weeyaan waxay noqonaysaa kafaara astur bay noqonaysaa ayoo dembiyadii meesha laga galay iyo laqwigii ayay kaa tirtiraysa waxaa caan baxday eh, imaam albukhaari raximah ullah inuu xadiiskan eh, cileeyey callalahu lbukhaariyu in la yidhahdo wa muslimun wa axmedu waayruhu min almuxadiiin xadiiska cillo ku sheegaan caan baxday laakiin marka aad iyo aad sanadkiisa loo dabagalay oo culimmada maarata muxadiiinta ay dabagaleen xadiidka inuu maaratay saxiix yahay ayay sheegeen oo alimaam alalbani kitaabkiisa sunan abu daawuud ayuu ku saxiixinaya xadiidka waxaa kaloo mashaayikh kaloo ina baxdu samaysa ay sheegeen shan iyo toban saxaabi xadiidkan inuu ka soo arooray oo qaar fara badanna sanadkoodu uu maaragtay saxiix yahay ama qawi yahay ama way iswada xoojinayaan qaarna daciif uu yahay ilaa shan iyo toban saxaabi inuu ka soo arooray marka xadiisku xadiis sugan weeyaan waxaana laga faa'iidaysanayaa in lagu khatimo majliska marka la fadhiisto aan la ilaawine majaalista lagu khatimo oo la yidhaahdo subxaanaka allaahumma wabixamdika isagaa la yidhaahdo oo lagu khatimo laa ilaaha illaa anta astaqfiruka wa waxaa iina ku soo aroortay weysada weysada ayay ku soo aroortay ducada kale iyo tam labadaba weysadana maarata marka la weysaystana lagu ducaysto iina ku soo aroortay laa ilaaha ilaa anta astakfiruka ilaahayow waan dembi dhaaf baan ku weydiisanayaa wa atuubu ilayka waa toobadkeenkii halkaas marka culimmadu waxay idhaahdeen qofka hadduu yidhaahdo astakfiruka iska yidhaahdo wa atuubu ilayka laakiin shuruudii toobadda ee kale aanay markaa la soconin waa duco bay yidhaahdeen astakfiruka ilaahay ou dembi dhaaf baan ku weydiisanayaa waa atuubu ileyka waa kuu toobad keenayaa macnaheedu waxa weeyaan duco in shaaa istajaaba lahu wain shaaa lam yastajib marka ilaahay dee waa sida ducada ama uu aqbalaya ama aqbali maayo laakiin toobad markay noqonayso astakfirka wa atuubu ilayka markay toobad noqonayso toobaddaas shuruud bay leedahay shuruuddaana intaas waa la sheegaayo yacnii culimmada qaarna way badiyaan qaarna lix iyo meelaha ama shan bay kusoo koobaan toobadkeenka marka waxaa dee kolley ugu muhiimsan in ay qoomamo la socoto oo markii maaragtay astakfirka qofkiiuu leeyahay waa tuub ay ka dhab tahay oo uu qoomamo ula jeedo culimmada qaar waxay yidhaahdaan koob iyo toban shardi bay toobaddaasi leedahay oo shawaaficda kutubu shawaafic saasay qorayaan waxaa ka mid ah annadamu cala dembi dembigii aad gashay inaad ka toobad keento inaad ka qomamootaan ilaah oo ay muruga la socoto waxaa la mid ah aliqlaacu wataxawulu canhu inaad dembigii magaranaysaa ka foqdo oo ka wareegto waxaa ka mid ah alcasmu cala anlaa yacuuda inuu qofku go'aansado inaanu u noqon waxaa ka mid a ah, qoraxdii oo aan ka soo bixin xaggii ay ka dhacaysay inuu toobad keeno waxaa ka mid ah inuu toobad keeno intaan malkumuudku u iman waxaa ka mida ah inuu ilaahay dartii u toobad keeno oo ikhlaas ay uga jeedo waxaa ka mida ah, isagoo dembiga awoodi karaya inuu ka toobad keeno ayo waaya nin baa toobad keenay laakiin goormuu toobad keenay alaabtii wax ku samayn jirayba markii laga jaray kaa culimmadu waxay leeyihiin toobadiisa la aqbali maayo waayo dee dembigiiba ma samayn karo inkastoo haddii maaragtay oo ilaahay dartii aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad macaarif iyo cilmi fara badan intay wax ku soo arooraan qabaaixdii dembigii maaragtay oo si kale u fahmo uu ma garanaysaa waa ka marka waxaa ka mid a in meeshii ilaahay ka caasiyey ka tago bay culamada qaar yidhaahdeen oo shuruudda ku soo dareen yaa an yataxawala min makaani almacsiya inuu iskaga tago waayo imaamu raafici wuxuu ku cileeyey wuxuu yidhi machadulwisaali mushawiqun machadulwisaale mushawiqun yani meeshii aad dembiga ku samayn jirtay haddaad xaadirto machadku had jeer waa meesha la tago meeshii haddaad aragto halkaad ku qayili jirtay haddaad aragto meeshii yani mushawiqun inkaarqabaha halkaa isku barateen ama inkaarqartooda halkaa isku barateen haddaad aragto dhib bay leedahay marka meeshu waxa weya waa inuu ka tagaa oo waxaan jecel oo u iilanaysa oo iska qabqabanayo waa inuu ka toobad keenaa adigu shuruudaha noocaasa ayay culimmadu maaratay markay sii fasliyaana sii badiyaan ay maaragtay in badanoo waxaa ka mid ah, laga qaadanaya waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakarullaah dadka muslimiinta sifaadkooda waxaa ka mid ah, markay dembi sameeyaan dakarullaah ilaahay bay xasuustaan dakarulah waxaa laga qaadanaya nadaamo wuu qoomamo qof ilaahay xasuustay iyo dembigii ilaahay ka galay wuu qoomamooday dakaruu llaha fastafaruu lidunuubihim dembigadooda markaa istifaar ay ilaahay ka weydiisaan walam yusiruu calaa maa facaluu mana daa'imaan halkaana waxaa laga qaadanaya shuruud kale oo yani in laga fuqo aliqlaac iyo in la go'aansado inaan loo noqon waxaasoo dhan waxaa laga qaadanaya walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun marka shuruuddaas toobaduna dee waa laba oo toobadda ilaahay addoonka marka hore yani inuu toobatulaahi cala alcabdi baa marka hore horaysaa marka addoonku si dhaba ah u doobadkeenayo marka hore waa in ilaahay subxaana wa tacaala u soo noqdaayo macnaha waa inuu necbaysiiyaa macaasida acmaasha saalixana jeclaysiiyaa markuu macaasida neclaysiiyo ya walaakin karaha ilaykum alkufra walfusuuq eh, eh, ilaahay subxaana wa tacala xababa ilaykum iliimaan wazayanahu fii quluubikum qofka haddii ilaahay uu iimaanka jeclaysiiyo oo qalbigiisa ku qurxiyo oo macaasida maarata nabaysiiyo markaas addoonkiina toobad keenayaayo towbatullaahi cala alcabdi baa ka horaysa towbat alcabdi ila allah wa yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaquula inuu yidhaahdo cinda nuhuudi markuu ka kacaayo min almajlisi majliska markuu ka kacayo subxaanaka allaahuma wabixamdika laa ilaaha ilaa ant subxaanaka tansiihan baa laka unasiuka tansiihan allaahumma yaa allaahu allaw wa bixamdika xaal aan mahadintaadana ku dheehanahay ilaahu xumaankaa hofeeya laa ilaaha ilaa anta ilaa xaqi ma jiro adiga mooyaane astaqfiruka waan kaa dembidhaaf dalbayaa wa atuubu ilayka waana kuu soo noqonaya fi kafaarat majlis wayukrahu ljuluusu fii dili manaara halkii hore u noqonaysaayo waxay culimmadu leeyihiin manaaradda waxaan loo hoos fadhiisanayn harhkii baa ka tegaya markaasuu qoraxdii ku soo baxaysaa waa kansulbeyti bilkhirqatina yaana mafiiqdan talo berigii hore lahayn inagu iminka bahal dheer baynu gacanta qabsanaynaa laakiin haddaba dee waa markala masaxayo guriga maxa lagu masaxaa mara soo maaha mare la yar qoyey halka ma soo gelaysaa marka marka adigu waxay culimmadu ku cilaynayaanuun waxaa laga yaabaa in dhibi uga timaaddo hadduu maradaa oo meesha ku masaxayo inay dhibi uga timaaddo wallaahu aclam meesha anigu aaduma sii fahmin iyo washurbu baa la karaahiyaystay in maaragtay lacabo min hulmati linaayi weelka meeshau ka jaban yahay oo wasakh baa ku ururaysa waxaa laga yaabaa dee inay caaro leedahay eh, ku muddaba haddii weelku meel ka jaban yahay waa karaahiyo marka hayjiinta innagaa gaalada ugu horreynay hayjiinta la odhan jiray eh, gaalada ay samaysay urur yaroo caafimaadoo meheradaa ku wareego oo bakeerigu meeshuu hadduu qarka meel yar ka jaban yahay ka jabiyo oo ganaaxa meheradana ama digsigu meel yar ka waxaysmay ama saxniyadu meelo yar ka daldalooshameen dee innagaa uga horreyna hejiinta waa taa aadaabteennioo waxa weeyaan weelkii jabnaa ee maaragtay dhaawacnaa in wax lagu cabbo ayaa karaahiya fa haadihi tani jumlatun min alaadaabi weye wallaahu tacaala almuwafaqu lisawaab waynu iska soo jejebinay laakiin waa insha allah waxaanu unaga jeednaa un mukrahun akhaaka laa badal xaqiisa maynaan siin dersiga runtii waayo inama sayfu bidaaribihi laakiin insha allahu tacala ilahi waxaan ka rajaynaa tabaaraka wa inuu inagu anfaco oo uu maaragtay camalfalka aadaabta islaamka intan iyo intii kaleba inoo fudaydiyo oo inaga aqbalo subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk wsala allah wslam wbaarak cala nabiyina